san bu ku cadday majalidka kood bu ku sharxaa oo asheekh abu aalib almaliki uu ku sharxay fi taxriir ilmaqaal uu ku sharxay waxay leeyihiin gaaladu labaynu u qaybinayn ahlu fatraha ahlu fatruhu waa laba qaybood man ashraka waman lam yushrik nin diintii wax diina uu yaqaana ma jiro shirkina kumuusa dhicin wixii diin laga dhin jiray bananku ka maray wixii buu fiiriyi uu bogi waayo wuu fahmi waayo wuxuu alle ma yaqaano fidrana waa ku duuban tahay farahu ka qaaday isagoo iska taagan oo reerkiisa iska dhaqda wuu ku dhintay ninkaa wuxuu leeyahay fi axkaami dunya waxaan leenahay waa kaafir liannahu lam yumin fi axkaami alaakhira maxaan leenahay ninka ama waa la imtixaani ama la cadaabi maayaan leenahay lianna kuma dhicin wax kufri ah ama shirki ah shirki kumuusa dhici ilahay heyrka ma caabudin baan ujeednaa cadam aliimaanna cudar bu ku leeyahay o hadda nabiga ma arag risaalaba ma soo gaarin muxuu rumeeyaa ayib fidradii intu ku duubnayd oo tawxiid rububiya ka ahayd buu ka yaqaanaa iyo wixii markaa ka garanhayo shirki kalena kumuusan dhicin ninka noocaasa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula aayaddaasa u taalla la yidhi aayaddaani waxay ku dhacaysaa ahlu lfatra aladiina lam yushrikuu biاllahi shayئa wamaatuu calى cadam اlishraak wma kuna mucadibiin xataa nabcata rasuula ama alimtixaani dheh ama halkaa lala sugi dheh ama ahlu lfatra aladiina ashrakuu biاllah waاkhtaracuu diinan fi taxliil watashriic wataxriim wataxliil ka camr bn xay alkhusaaci inta ku raacday waa gaalo fi dunya wاlaakhira mucadabuuna fi الnaar ina abi wa abaaka fi الnaar iyo qusay iyo cabdimdal halkaasay kala sarbaxayaan iyo abu aalibba abu aalib isagu diintuba soo gaadhay raggii aan soo gaadhin baynu ka hadlaynay maxaa yeelay shirkiga akbarka cidnaba loogu cudurdaaray leeyihiin hawa nafsi waxaad ka heshay u sharig yeeshay cidna lagu cudurdaari maayo wuxuu leeyahay alimaamu isxaaq ashaadib wakadalika ahlulbidaci wاlahwaa hadday kufri iyo shirki ku dhacaan bita'wiil iyo waxay iyagu sheegteen ahlufadar waa ta'wiil bay lahaayeen inaa wajadna aabana calaa umay la taagnaayeen waxbay daliishanhayeen nin aan adduunka daliil wadanay ma jiraan laga dhegaysan maaye naar bay ku waarahayaan hadday dad khayrka u sheega helaan bidcana ay ku dhaceenna oo bidcadii ka doorteen bidcada doorteen oo khayrka ka tageenna kabasi daran yani nimankan waxaa wey waxaad ka qaadanaysaa ahlulbidacu in yar baa laga cuur daraa inta kale kalkhawaarij baa lagu qaaday diinta waa caddaatay diinta waa caddaatay malaadka masalada waxaa wey sharcigan islaamka goormu umadda ku sugnaada mataa yatacalaqu sharcu bilkhalaa'iq wاlmukalafiin masale muhim jidda waxaan leenahay xukunkan sharciga min allahi bu ka yimaada jibriil baa soo qaada inta alla uu ka soo fulay jibriille uu hayo inama saaro nabiguu soo gaadhay oo loo waxyooday weynama saaro naguma tacalluqin yuu ku tacalluqin laakiin nabiga markuu nabigu tabiyo oo ummadda in kamida gaadhsiiyo ummadda oo dhan ba ku tacalluqahaya cinda tabliiqi risaala nabigu markuu xilkaa gute gudbiyo xukumka asaga ah tacallaqa bilmukalafiina jamiican sida salaadu markay waajibto ummadda o dhan bay ku tacalluqaysaa laakiin ninka naa'imka iyo saayiga way ka dhacaysa hadhow marku soo toosana waa ku tacalluqaysa wujuubku waa saaraya waajibkan ka asaxayn baynu ujeednaa macnaha sidaa darteed masaa'ilka waaweyn ee diinta ka mid ah ninkay gaadhay bixadi daatihi iyo ninkaysan gaadhin waxaan leenahay isku xugum weeye nabigu maadaama ummadda gaadhsiiyey baan leenahay buluuqu waa nawcaan buluuqu buluq muxuu aha buluuqu samaacin mubaashara iyo buluuqu shuyuucin waistifaada baa loo qaybiya ruuxu diinta hala gaadhsiiyo liundirakum bi waman balaq wamaa kunaa mucadibiina xataa nacda niman khalad ufahmay baa umadda wareeriyey allaha wareeray ayaga umadda wareeriyey nabigu markuu xukunka soo gaaro ummadda u gaadhsiiyo tacallaqa bijamiici lmukalafiin wa wajaba calayhim sidaa darteed buu nabigu markuu dacwada fidiyey maka ka fidiyeyba carab dhan ba dacwadu inay gaadhiba ka soo qaaday maka madiine markuu tegay sidoo kale wuu la dagaalami jiray ma odhan jiray adugu kaale qabo ma maqasho inaan nabi ahay abada haddaad tidhaahda nin kasta waxaa shardi ah fii xaddi daati wakhusuusiyati inay aayaddu soo gaadho oo xadiidku uu soo gaadho waxaa ka laazimi laa yukafaru ilaa macaani wa hada madhabun ba'iisun wakiim iska ilaali buluuqan lena waa nawcaani buluuqu shuyuucin waistifaada wa buluuqu samaacin mubaashira mubaashara ayib haddii diintu ay faaftay oo ummaddu ay wada gaadhay oo culimo waddanka joogaan oo diinka taagan yahay masaa'ilka waawacdu inaad maqli weyday shaksiyacday ku taalla mufarid adaa gabood fale adaa gaasiray madaxaanu ku qadaynaa bimujarad aad ku khaldatan ku tagfirinayna bimujarad aad inkirto inay salaadu mxuu muxuu ahaay aysan waajib ahayn khamradu bannaan tahay zinadu xalaal tahay aad inkirtaan ku dilaynaa aayaddaa ma maqal kaama dhegeysan mayno لأنa masaaئilkan masaaئil waaweyn weeye shaacad واstafaadat bayn الmuslimiin falam tu'ta ilaa min tafriidika wa tacadiik masaailka yararka ee khafiga ah waxaa la shardiya baan leenahay buluuqu samaacin mubaashir culumaba maslada saas u qaybiyaan diinta haddaad sidaa tirado wax iska kaa khilaafi iyo wax iska ka hor iman ma jiraan risaabada markii nabigu uu soo dabiye ummadda gaadhsiiyey ummaduna ku wada tacalluqday buluuquna waa waajibay xaquna waa kugu sugnaaday jihaadkuna waa mashruuc buluuquna waa laba qaybood wixii adugu inaad egtada ku maqasho oo kusoo ku soo gaaro mubaasharatan iyo in ummadda ku dhex baahsan yahayo haddii aad darabta ad heli karto mutamakin tahay famanaadu takliifi tamakunu min alcilmi watacallum liana almanaada almuknatu bay culmadu yihahdaan tamakunkii inaad fii daari islaam ku nooshahay wa qadiimu lislaam baa kugu filan qidamu lislaam wa kownuka fii daari islaam yakfi calaa anaka tamakanta min atacalum lakinaka afradta fi lmas'ala masaa'ilka khafiga ah ayagu waxaan leenahay hee waxaa la shardiyaa marka ruuxa lagu dilahayo buluuqu samaacin mubaashir liannahu waa cilmi alkhaasa laa yaclamuhu ila alcaalimuun walcuqalaa alkibaar baa fahmi kara masailka cilmi khaasa wey ayadooy sidaa asalka tahay ninka isagu daaro kufran kusoo koray xaggana aan tamakuni hijro ama xadiidu cahdin bilislaam ah aw nasha baadi'atin baciida can lmuslimiin in loogu cuudari masaa'ilka waaweyn waa ijmaac wey ibnu qudaama ijmaaca soo guri walaa aclamu baynahum khilaafan ayuu yidhahdaa fi kitaab الsalaa fi xukmi taarik sama ku hadlay iyo fi maanic الzaka fi kitaabi zaka ku hadlay ijmaac wey hadda madhab ibn xasm munxarifa madhabkaynu ka hadlayna asaga kama hadlayne ku ta'asuray baa jiro ruux kastoo jaahila waa macduur hada lam yaqulhu axadu qabla ibn xasm wa ibnu xasm laa yuctamadu fi اlcaqaa'id waa jahmiyun fi اlcaqaa'id jahmiyun fi baabi اlasmaءi wالصifaat wa jahmiyun fi masaa'il اkufr salafiyun fi masaa'il iimaan jamaca almutanaaqidaat nin baab kale ah weeye waad ku la yaabaysa ibn xasm markaad fiiriso waa salafi fi masaa'il maxaan la idhahdaa aliimaan mujmalan ijmaalan inkastoo akhdaayar uu leeyahay kufriga markaad joogto waa jahmi masaa'il asma wa sifaat waa maxay waa jahmi jahmiy fi اusuuli salafiy fi furuc sida doonto furuuci fiqada markuu marayo aayadii kitaab bu taagay iyo xadiisi iyo ijmac waxaan marin maayo usuusha markuu tago waxaa u badan atajahum baa ku badan lannu masalat quraan xataa wuu ku khaldamay shan quraan buu sheegay shan quraan baa jirta bu afar kamida waa makhluqa hal mid baan makhluq ahayn waa wareersan yahi wareer ninka noocaasa laa yuctamadu caleyhi fi اlcaqaa'id sidaa darteed alimaam الsakuni almaliki wuxuu leeyahay hada الrajul calaa cilmihi wa jalaalatihi laa yuctamadu fi qawaacid alcaqaa'id bu waa runtii waa nin insaafay weeye hada wabilahi towfiiq الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu kusoo jiray qismiga amaanaadkii qeybta u dambeysay amwaasha iyo qaybinteedii ciddii mudnayd iyo qaabkii dadka wax lagu qaybin jiray buu shalay sheekhu soo bilaabay kadibna mualafat اlquluub fasalkooda baa u dambeeyey sheekhu marka adilou keenay iyo qaabkii uu nabigu oga dhaqmi jiray qolyaha saadaadka ee waasiyada ah ee beelaha xukuma ama magaca ku leh xadiidkaasa shalay inoo dambeeyey wa can raafic bni khadiijin radia allahu tacaala canhu qaal acطaa rasuulu llahi sala ly slam abaa sufyaan ibni xarbin buu nabigu siiyey xoolo iyo wa safwaan ibni umaya ayuu siiyey wa cuyeynata bna xisn wa alaqrac bna xaabis kulla insaani mid kastoo ayaga kamid a minhum mi-ata min alibil boqol geelu siiyey oo xoolaa aada u fara badan afartaa nin yuu nabigu nin walbaba boqol halaad u dhiibay afar boqol oo halaad oo geela wa actaa cabaasun oo la socday oo isaguna dee ugaa suldaan kala ah duuna dalika boqol wax ka yar buu nabigu siiyey faqaala cabaasun mirdaas wuxuu yihi atajcalu nahbii wa nahba alcubaydi bayna alcuyaynata waalaqraci famaa kaana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wamaa kuntu duuna mri'in minhuma waman takfid ilyowma laa yurfaci tixdaa gabayga ayuu tiriyey mirdaas marka cabaas wuxuu qaadan waayo uu saluugay in nimankaas ugaasyada ah ama garaadyada ah wixii la siiyey wax ka yar asaga la siiyo asagoo markaa u arkahaya waxay dheer yihiin uusan jirin atajcalu miyaad ka yeeliba nabi allow nahbi ay catiyati wa haniimati nahbigu asalkiisa wixii la boobo ama la billaqaysto ama la daf ama la xoogaa la yidhahda asal ahaan asal ahaan laakiin hadda wuxuu ujeedaa cadiyadu ujeedaa iyo wanahab alcubaydi iyo wacaiyat lcubayd cubaydkuna waa faraskiisa magaciisi weye aniga iyo faraska cubayd ah wax sismada annaga miixad ka dhigtay buu ihi bayna cuyaynata waalaqraci cuyayna ibnu xusn iyo aqrac ibnu xaabis yacni wax ka yar miyaad ka dhigtay buu hadda baynadaas duuna wey ayib duuna wey famaa kaana xisnun xisni muusan ahayn cuyanatun xisni abihi weye ayib ama awowgii waa loo tiriya asagoo waa cuyana bnu badrin ibnu xisn magaca asalka ah cuyanata bnu badrin ibnu xisni baa layad awowgii baa loo tirinhaya ninkaa xisni oo hadda cuyane loo jeedo muusan ahaan muusan ahayn buu ihi walaa xaabisun iyo xaafin aqrac ibnu xaabisba yafuuqaani kuwa ka sarreeyo mirdaasa fi lmajmaci fadhiyada iyo geedaha marka laga wada hadlahayo waxay dheeryihiin ma jiraanbu labadaa nin ee marka cuyeyne iyo aqracba niman wax dheer mirdaas nabi allow maysan ahayn buuri bimacnaa wuxuu u jeedaa annagu hadda rag garba simanana ogaasiyaan nahay haddii aad iga fadilayso nimankan tolo waxaa dhici kara in xagga awowyaasha iyo aabbayaasha aad igaga fadilayso hadday sidaa tahay ninkan muxuu ahaaye cuyeyne aabihii awogii xisd iyo aqrac aabbihoo xaabis ah aniga aabbahay oo mirdaas waxba maysan dheerayn haddaan awoyaashii abtirkii hoostaii halkaa ka simannahay waxba aysan dheerayn haddana haddee maxay dheeriyihiin sumid baan nahay marka laa fi lasli walaa fi lfarci waxay isdheera ma jiree cadiyada nabi allow noo sin buu markaa leeyahay wamaa kuntu haddii awoyaashii aanu ka sinaanay <clears throat> wamaa kuntu anugu ma ahayn buu duuna mri'in minhumaa labadaa nin ee aqrac iyo cuyayna mid ka sokeeyay midna ma ahayn buuri waman takfid alyowma maanta ninkaad nabi allow hoos u dhigto xoolaha ku yarayso laa yurfaci dib dambe usoo caban u kici maayo weligiiba nabi maxamed baa waagii ugaasya wax siinhaya konton siiyey raggana boqol boqol buu siiyey weligiidba waxaa weyaan garaanka adoon lagugu yaray nabigo maanta ragga hayga reebin bur abtir ahaan ragga waan ku simannahay hadda oon raggii dhallinyaro nahayna ama oon ugaasya nahayna waan garba siman baan nahay waxaad nimanka siisay isii buuri waa garrabay ninku marka famaa kaana xisnun walaa xaabisun asalkeeda ku day awyaashii baa laga hadlayaadhi wamaa kuntuna wiilashii baa laga hadlayaadhi qaala faatama lahu rasuullah rasuulka ilahi baa u dhamaystiray mi-atan boqolkiiba u buuxiyey musaasaha boqolkiiba alqaadaba waa hadal gar-a weeye rawaahu muslim xadidka soo saaray walcubaydu ismu farasin lahu faras isaga u lahaa weeye ayb wlmualafatu quluubuhum nawcaani kaafirun wa muslim waa runtii oo nimanka ugaasyada an waxba isdheerayn haddii aad midna wax ku yaraysa midna u badiso hadhow waxay keeni inay dagaalamaan cuqdana isku qaadaan ayaguna isku rafaadaan xaggana mxuu ahaayey isqoonsadaan qolyaha mualafatu lquluubku laba mid un weeye kaafir ama muslim dadkan soo dumay inaan soo jiidayno imaa kaafir inuu yahay ninkan ra-iiska ah wa imaa muslim falkaafiru ninka gaalka xoolaha la siinayo ima an yurjaa bicatiyatihi manfacatun siismada aynu wax siinay inaynu ku rajaynayno manfacya dheef islaamka taraysa adiga dantaada ma aha islaamka waxuu amni ka helaya ciidan baa laga heli waa laga nabadgeli sir baa laga heli oo kaasa ka islaamihii islaamkiisina rajo waa manfaco dheef islaam wey hadduu asagu maanta kusoo biiro islaamka oo naar ka badbaado wax weyn weeye aw amase in lagu rajaynaya siismadiisa dafca madarati dafcu madaratihi dhibkiisa in ummadda laga laga difaaco isaga dhibkiisaba ila nigaasoo suldaan ummaddan haya hadduu kugu sii daayo lugun buu kaa goyn dhibkiisa inuu kaa hadha wax weyn wey idaa lam yandafic hadduusa dhibkiisu ku hadhaynin ilaa bidaalika wax siismadaa mooye iska sii ma aha nimankan ayaga wanaagkooda u siin ama dhibkoodaan iskaga difaacayna ama iyagaa dheeftooda lagu rajaynayaayo inay islaam kusoo biiraan oy waxna taraan ama un islaamka wax taartaan ama ayagu naar ka badbaadaan ba xoolaha ayagaa loo bixinaya shiin marka adduunyao muslim ugu badbaadin hayana haddee shay qiimo badan weeye kaas waa gaalkii wlmuslim almutaacu yurjaa bicadiyatihi almanfacatu aydan muslimka mutaac ee ra-iiska ama ugaaska ah ama sultaanka ama ninka xildhibaanka ah ee tolkii ay adeecaan waxaa loo adeec imaa bimaalihi wa imaa mxuu ahaay inuu magac iyo sumcad leeyahay iyo dheg wanaagsan asnaa sismadiis waxaa lagu rajaynaya isaguna manfaco ka xusni islaami uba islaamayba laakiin waa islaam galabgalab ah oon tabar badnayn oo labaclabac ah oon imaanku weli uusan raasikin wey waxaan rabnaa inuu si fiican ugu sii dego oo ku xasila islaamka xoogogu baa loo dhiibahaya aw islaami nadiirihi ama asagoo kale inuu soo islamana ku rajaynayna laba ugaas bay ahaayeen ugaas baa islaamay midna asagu xidhaan diinta geli maayo kii diinta soo galay iyo beeshiisi ayaan awsha ku faraqaynaa kaa kale war meesha adaa ku qaday maxaa ku dhigay udhigo diintu soo galahaya yaa qawmi aslimu fa ina muxamadan yucطi caطa'a man laa yaksha alfaqr tahay ninkii intii nabigu boqol halaadoo geela u dhiibay iyo tiro adhia uu dhaqaaqay gol kusii daayay ninbuu afar boqoloo neefo adhi nabigu maalin siiyey sal slam markaasuu dareeriyey gol dhan baa buxsanto adhi noqotay ila adhigu markuu foofay saa u dira mugti dhanbac iyo haarta iyo dhan buu buuxinaya marka faraq dhan baa rogo ari noqday xageed keentaale maxamed baa isoo siiibu ka warran baa le warrantaa joojisaan buu islaama fa innii waxaan soo arkay buu maxamed yucطi caطaa'a man laa yaksha alfaqr nimaan faqri iyo saboolnimo dan ka lahayn sidii wax u bixiyaay haddaad adduunya doonaysan galabu waa la soo wadagalay diintii iyadoo shilin la doonayay xoogo xoolaa kadibna islamka u macaanaaday waagii dambe qolihii saasa xataa xooli weydiideen leannu islaamka u macaananhay marka shilin yar war ku badbaadinaysaay yuusan qaali kula noqonin wax qiimo badan aw amase waxaa lagu rajaynhayaa aw jibaayat ilmaali maalka inuu ka soo uruuriyo miman laa yucطiihi ilaa likhawfin ayb waxaan u siinana oo kale xoolaha inuu soo ururiyo zakadii iyo zakawaadkii iyo waxyaabihii qabaa laga keeni lahaa qolihii laga soo saaray asaga ka soo saaray waa nin laga cabsado oo ugaas oo tolkii taageersan yihiin marka jiyaaba laga helaya aw jibaayat ilmaal miman <clears throat> laa yucطihi ilaa likhawfin aw inikaaya waxyeelayn baa lagawaa nin dagaalama oo waxyeeleeya oo dafeete geysta fi waxaanu ninkan xoola u korinaynaa inuu cadowga naafiyo ree hebel miyatin ha xoolaha qaata nimanka laakiin qoraysh isku kacsannahay meeshaysan marin waayo xoolahan ka qab shaqa ka qabta jigboonta u dhigta jidgoyo u dhiga kooda baylaha madaxa qaada shilinkaasa wax baan kuu qabanhay aw amase kafi eh, dararihi dhibkiisa in laga reebo oo laiska eh, difaaco laga reebaan ujeeda can muslimiina idaa lam yankafa ilaa bidalika ilaa idaa lam yankafa dararuhu ilaa bidalik xoolo inaynu sina mayo waa nin horra oo dagaalamhaya haddii xoogo guna alla siiyana wuu hagaagahaya aynu ku wadaynaa intii aanu toor helayno aynu kala jebinayna isaga laftirkiisa ima alislaam wa ima saintay ka gaadhayso ayib waynu gurguuraynaa moogta marna waa marna waxaa weeyaan waa wuu xamaartaa marna wuu gurgurtaa marna wuu kacakufaa kadibna derbiyuhu qabsadaa wuu socdaa wuu dalaan dalaa yani wax iska soo booda hawsheedooda ma jirta moogtahay taakataakaanu qaadayda ninka sandareerada bartay markaanu aan gaamuro oo muruqu bagafna noqdo waxaan leena oraskata iskaansii ma aniga ha ma adiga maxaad tari kartaa biixdaan kala jebinaynaa edab yeelo ayib waagaana xoogu sandareerada ku siin jiray xoogu carab ah carab baad u qaadatay inaad inaad naga awood badan tahay aayar tartiib u soco yani waa saas wey siyaasadda taa keenaysa adoon markaan u baahnayn ninkaa ta'liifkiisa ah iyo tabartiisa ah iyo shar midna aan ka baqayno xoolaha iskaga shubto inuu soo islaamana aan rajaynaynin waa waa waa idaacat lmaal iyo sarfi iyo tabdiir aan loo baahnayn sidaa darteed cumar khilaafadiis wuxuu u arkay weliba lixdii dambe u dambeysay khilaafadiis wuxuu u arkay in maanta islaamka isaga loo baahan yay cid usu baahnay in waa in buu istaagay ama islaamka soo gala ama seef kulul oo xeraxeraysa maxaa l waagaan dadka barberi jir la dhaafay runtii xilligaa asaga nin asaga tugoo barya mooye nin far qaadi kara ma jir ayib wa hada nawcu min alcaطaa'i nawcan siismada ee mu'alafat lquluubka wax la siiya ah wain kaana daahiru icطaaء aلru'asaa'i wa tarka aلضucafaa'i kamaa yafcalu اlmuluku falacmalu bالniyaat kor markaynu ka fiirino waxaad isdhihisho wuxuu dulmi wey in nin ogaasa oo garaad oo isama beel hor joogo asagoo dheragsan xoolo loogu sii daro masaakiinna laga tago markaad dhankaa ka egto waa kula folxumaan laakiin marka ma-aalka iyo maslaxada dambe laga leeyahay aada qiimayseed miisaan saarto waxaa kuu soo bixi inay hawshu wanaagsan tahay ayib marka inaad il fiican wax ku fiirsaa la doonahay wa hada nooc min alcataa'i wa in kaana daahiruhu ictaa'a aru'asaa daahirkae muuqaalka kore waxaa weeye in dad ruasa wax la siinhayo iyo wa tark wa daahiruhu tarka ducafaa in ducafa laga tagahayo kamaa yafcalu lmuluuku siday boqoradu yeelaan boqorada iyo nimanka ugaasyada iyo nimanka salaadiinta iyo mas-uuliyiintu ninkay ka cabsanayaan ama magac lay wax siiyaan duqayda iyo iska masaakiinta iyo fuqarada iyo inta reer tabareedka ah, waxba siiyaan ninkay magac ku yaqaan ugaaska reer hebel kan waa xildhibaan hebel wey kan wuxuu ahaan jiray wasiirtii wasaaradda noocaas haysan jiray ninka mataqaana malyandheerka reer hebel wey dadka noocaasay ayay wax siiyaan fuqarada iyo masaakiinta xerow miskiin oo ah kitaabaha laqbaysta weeyo ilaahay caabudo oo qur-aanka yaqaan asaga u taallaa abaad marka musiibo wey saahaba ha noqotay buu daahirku laakiin fal acmaalu biniyaat acmaashu ay dadka muslimiinta qabanayaan niyad ay ku xidhan tahay fa kaana alqasdu ujeeddadaada hadday tahay wadaado markaad wax bidalika bilictaa'i maslaxat addiin iyo wa ahla ahla ahla diin yani maslaxata diini wa ahli diinka maslaxadiisa iyo maslaxata ahli diin haddaad xoolaha u bixinayso kaana min jinsi caطaa'i nabiyi wa khulafaa'ih wuxuu noqonayaa caahaadu iyo waxbixintaadu iyo sismadaadu siduu nabigu wuxu bixin jiray khulafadu wain kaana almaqsuudu haduu yahay ujeeddadaad wax u bixinaysa alculuwu fi lardi waalfasaad gacanta usar aduu yeelo aduguna ha lagu ammaano shacabka adugu ha kuu rigaysnaado ugaasada ismada adugu ha kuu yimaadeen ayb ujeedooda taa tahay kaana min jinsi caطaa'i fircawn fircawn xooluhu bixin jiray wuxuu un siin jiray dadka u nacamlaya asaga ee taageerayaashiisa ah ee yesmaanadiisa ah, ama kolbokosyada ah dayib ama nacamlayaasha ah waxaa loo yaqaan dabadhilifka macaan jecelka dadkaasuu xoolaha siin jiray amaa nin ummadda anfaxay m masaga anficaadi ambiyadu buu leynhay la dagaalamaya rasuushiiba naftu u keenay wainamaa yunkiruhu caaaga noocan waxaa inkirabo in dadka mualafatu lquluubka ru'asada iyo mutaacinta wax la siiyo iyadoo maslaxadiina laga leeyahay waxaa qoonsada daw diin alfasid qolyaha diinta faasidka awata waa diin dhaqan iyo warac iyo wanaag buu muujinhayaa laakiin waa faasid daahiruhu salaax laakiin baatinkiisu faasid wey kadi khuwaysara aladi ankarahu cala nabi sal slam xataa qaala fiihi ma qaal ninka hadda ayna shalay soo maray nabigu sheeku ka hadlaya atamiimi ninkaa muxuu qoonsaday ru'asadii nabigu hayay ee uu diinta usoo dumahayay ama sharkooda iska difcinayey ayuu dhib u arkay ittaqi llaha yaa moxamed oo kii la soo istaagay dadka noocaasa in dheer garad aan ahayn wax badan aan qiyaasi karin yaa warkaa la yimaado sheekhu ui wakadaa xisbuhu xisbu dilkhuwaysara dilkhuwaysara ururkiisuna waa lamid buuhi ayagun way qoonsadaan hawlahaas xisbuhu lkhawaarij ankaruu waxay ku inkireen calaa amiiri lmu'miniin cali bn abi aalib maa qasada bihi اlmaslaxata min ataxkiim wamaxwi ismihi wma tarakahu min sabyi nisaءi اlmuslimiina wa sibyaanihim wahaؤulaaءi amara الnabiyu biqitaalihim liأna macahum diina faasida laa yuslixu bihi diina walaa aakhira ama laa yaslixu bihi dunyan walaa aakhira ayb wuxuu yihi sheekhu sidoo kale xisbu walkhuwaysara alkhawaarij waxay ku inkireen cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu arrin wanaagsan oo uga dan lahaa maslaxat almuslimiin ataxkiim in dagaalkii u dhexeeyey ree reer shaam iyo reer xijaaz lasoo afjaro oo laba xakam la saaro oo garti loo dhiibo oo kitaabka ilaahay laga hadlayo wuxuu xukumo lagu kala baxo ayaa dadka loo saaray waxay dhaheen xakamta arijaal yabna abi aalib inaka xakamta arijaal bay dhaheen duuna kitaab illah kafarta billahi alcaiim halkaasi la istaageen ayb waxay kole ku qabsadeen haddee waa anaga ku faahfaahinay taxdiiru lmuslimiin can takfiir lmusaliin ku faahfaahinay qisada dheere waxay kole ku qabsadeen magacii uu tiray markii la qorhayo waraaqdii taxkiimka iyo qodobihii lagu heshiiyey iyo wixii shuruuddii la qorhayayba magaciisii iyo amiirulmuminiin qortay yay qoreen raggii asaga matalhayay ree bensham waay dhn ree ree sham waxay dhn anagu yeeli mayno dagaal baaba taaganba amiirulmuminiin ma tiide waxaan ogolan lahaa inaad tiraahdo cali bn abi aalib baan yeelaynaa marka waxay dhaha adaad magacaadii ka tirtay oo ad haddaadan amiirulmuminiin ahayn fa anta amiiru lkaafiriina wlmushrikiin bal doqonnimada eeg haddaanan amiirulmuminiin adaan ahayn fa anta amiiru lkaafiriin bay yidhahdeen halkaas lamana khawaarij caqli xumaan ku taqaana hadda nimankaas ayib masaakiin ikhlaas badan baa ku shira lakin ikhlaasku laa yanfac fi lwaaqic marar badan ikhlaaskii idiin dhexeed aday rabbigaa cilmi iyo aqoon iyo garasho iyo indheer garannimo iyo siyaasad iyo khibra baa lagaaga baahan yahay iyo fiidhooni badan inaad meelaha qaarkood u yeelato baa lagaa doonahaya halkaasay la mareen magacaadood meel ku qortay haddaad tirto maxaa maxaa isbedelay maxwu rasmi walalfaad laa yugayir min xaqaa'iq ashyaai shay-a ayb aduu marka liito sakaraada waxaad qoranaysa soomaali ninka u caqli badan alrajul alaham fi diyaari soomaaliya wa muftihim cala aliطlaaq wa aclamu rajulin fi dunya alyowm waad qoranaysaa maca anaka ajhalu min ximaari qowmik ayib maxaa yeele waxyaabahan la qorto iyo canaawiintan baraaqada iyo laafitaadka iyo lawaa iyo taytalladu ama shicaaraadku waxba waxba ma bedelaan haddii amiirulmuminiin meesha laga tiray cali amiir waa yahay ummaddaa doorat kuna qanacday weerka reer shaamna laa yugayir min xaqaa'iqi shay-an ujeedana waxay idhi xaqnu dimaa'i lmuslimiin ujeedadu waxay dhiiggan daadanaya qulqulaya muslimiinta ka qulqulaya in la afjaro la joojiyo intaasa loo dan lahaa hadduu suubanuhuba salawaatullahi wasalaamu caleyh quraysh markay qoonsatay muxamedin rasuulillaah hada maa saalax calayhi muxamed rasuulullah uu quraysh kula hesiiyey qurayshan bay dheen maye annaga ma ogay muxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib baan oga la yidhahdeen rasuulka waataan kugula dagaalamaynay xabaddu ka socoto nabigu iska tira bu i cali waa kii nabigu yi tir cali wuxuu yi tir manama la anigu rasuul ilahi meesha ku qoran gacanteeda marin maayo nabigaa yidhi tus meesha aw rasul xagee ku qoran yahi waat nabigaa masaxay salawatullah wasalaamu calayh yani asmaa meel laga tiray laa yuayir min xaqaa'iqi shay looxa ardaygu uu buuxsaday qur-aankee suuratulbaqara bug kamid ah uu ku qoray hadduu maydho ma dhib baa jira mise baqalaa gubatoo la waayey mise waxbaa adduunka iska bedelay wixii bay fahmi waayeen niman wareersan wey maa qasada wuxuu oga jeeday bihi maagaba almaslaxata oo min ataxkiimi gar in garsoor la saara ah ama gar la dhiibta ah iyo wamaxwi ismihi magaciisa inuu tiray amiirku tiray matrin magaciisa cali ahaa amiirka wey alimaara iyo wamaa taraka waxay kale ku eedeeyeen waxay dhi markaan laynay oon ka adkaana ree muxuu ahaay caaisha ciidankay wadatay yowm uljamal dadka aan qabanay iyo qafaalkii dumarkii maadan sabaayaad kamaadan dhigin baa le hanimana ma noomadan qaybinin fayna kamaadan saarino maadan takhmiisinin saddex haweenka aan qabaninah dee sabaayaad milkal yamiin loogu galmado kamaada dhigan bay idhahdeen ayib ibn cabaas waa kii sare la naqaashay hooyadiiba <laughs> haddaad tiradaan caaisho maxay tahay hooyadaana ma aho haddaad tiradaan kafartum bu leanna waa inkaar lilmut lilmuxuua eh, lilqawaatic nusuus qaطciy oo la inkiro wey waa kufri bu haddaad tiradaan caa hooyadeen ma ahana waad gaaloobaysaa haddaad tidhahdaan buuhi hooyadeen way tahay laakiin waa loo galmayna waad waad gaaloobaysaan kafartu in wa in meeloon galabooda markay indhaha ka gabagabaasiiyeen bu khawaarij magtu wa xanaaqi karaani kuma suusi adkan hadalkii tan ka warran buui maxay waad naga garhaysaa hodaa socda buui ma dhihi kara ka jawaaba haddi dhaqaajiya haddi ma dhihi karo seef baa taqaana khawaarijnimo loo hanjaama ma in yar haddaad kullayso niman musiibe awoy ah inuu cararo gaalnimo u arkaa inuu beensheego gaalnimo u arkaa inuu khayaamo gaalnimo u arkaa inuu wuxuu aaminsan yahay waxaan ka ahayn kuu sheeg gaalnima u arkaa inuu kuu mujaamilay kufribu u arkaa marka sidii birti buu ku galahaya laba iyo toban kun oo ciidan ah oo reer bani ay direen ba iyagoo afartan shan nina jabiyeen afartan iyo shan nin musiibo weeye haadihi xamlatun khaarijiya layaa marka qaarkood weerarka laga yaabay ee dadka baabiya markay muslimiintu ka hadlayaan haadihi xamlatun khaarijiya weerar khaarijiya weetan yani khawaarisay u dagaalami jireen mnay ku dagaalame wey afartan iyo shanna iyagoo aswar laga qabta labiyo toban kunoo nin seef baa lawada haystaa iyo waran iyo le wax kale lama haysto ayagona toban waxaa ka soo haray toddoba nin baa ka soo hadhay iyo nin dhaawaca afartan shantoodii laba iyo tobanka kunna kala bar bay la tageen inta kalena waa carareen ayagoo caydhsan bay kusoo shubeen baqdaad toddoba nin baa daba taagan nimanku niman la arkay ma ah hadday dhaan waan dagaalamaynaa sheekh musiibo wey adou waxaad aaminsantahay in allaha afuur raxiim iska carar maanta ilahay kuu dambi dhaafey ninkan wuxuu aaminsan yahay in yar hadduu leexdo inuu gaaloobi ayib marka ama uu kaa dhexbixi ama waad ka dhexbixi midkiin baa maqan kaa leexan maayo marka eh, waxay yidhi marka wakii hawshaana waa la yimaadeen waxay dhn waa in ummahaatulmuminiin iyo gabdhihii la qabtay loo galmoodo waxaa iskaga khaldamay qitaalka bita'wiilka ah ee been almuslimiin ka dhaca axkaamtiisii iyo qitaalu kaafiriin waxbaa iskaga khaldan masaakiin wey waana gartooda oo hadda ka hor ma dhicin xaajo uguba ahayd naazilay ahayd muslimiin iska hor yimaadoo dhiigga daadiyo oo isgalo oo isbaabi'iya oo muxuu aha salaatu khoob isku tukado isku qunuuda weliba ila cumar cali uu qunuudi jiray salaadaha fajarka iyo casarka iyo subaxa iyo cishaha iyo duhurka iyo kaana yaqnut wayadcuu calaa muxuuaha mucaawiya allahuma calayka bimucaawiyata wa asxaabih wuu habaari jiray ilan dulmibay ku hay waa ka gardaraayeen dagaalka noocaasee bayna almuslimiin dhaca bitaawiilin saaiq wuxuu ahaa xaajo cusub iyo naasilo ay ku wareereen la yaab ma laha laakiin waxaa la yaab leh ilaa yawmina haadaa bacdu wadaaddo waaweyn inay ku wareeraan qitaalu ta'wiil wuxuu yahay ay ku wareeraan farti dhaqaaqa fitno war iska diyaarsan maxay ahayd ayib meelay ka socoto iyo meelay u socoto intaanu caqligaysna ilaa yomina hada ay dagaal dhex mara bayn muslimiin fidno baa laleeyahy fidno fidno fidno war maxaa fidno ah ma in murtadiin lala dagaalamaa fidno ah ma in mushrikiinta soomaaliya la kala gaabiyo cidyaha laga ama ilkaha foolasha laga siiba fidno ah ma in cumaalada uu maraykanku soo dirsaday iyo midowda africa uu dirsaday wax laga qabtaa fidno ah maxaa fidno ah mise wadaaddu inay dagaaleemaan waa fidno macquul ninkii wadaadaha ka hadlayay lahu ra'yuhu waijtihaado de wax u caddaadee ayib laakiin waxaan markaa leedahay kan qaatilka iyo maqtuulkuba waa daalimeyn dagaalkoodana waa fidno waalqaatilu walmaqtuulu fi nnar waa ina xaqiiqa aad axaysa bayina in labadoo daalimataan ay yihiin dagaalkii ka dhacay kismaayaashaho ka waran anugu waxaa dhi ima caddo wuxuu yahay wuxuu ku dhisay midnaba wadaadda isku safa haddana dagaalamahaya mid kastaba mashruucu sheeganay muxuuha ah, qolyihii aan qaraabada hayna warbay sheegahayaano markaad dhegeyso xadiishu iyo ahlu khayr weeye waa laga gardaranya waa la dulmiyey nimankan waa in loo nusreeyaad leedahay a ah. guryahoodii baa laga saaray foodaa la geliyey ilaa afmadow baa la ceydhsan hayey seeraha la soo dhaafiyey ilaa islaam isliimool ay ku shireen bay socdeen cararhayeen marka nimankan waa la dulmiyaad is leedahay markaad fiiriso weliba raggooda haddee khaaskii hawsha la so markay ku warramaan waxaad dhihi ilaahay ballankii waa in absama dagaalamaad sohanaysa markaad dhegaysato maxaasa lagu qoslaya reerkaa reerkaa lagu kacsanya miya markaad dhegaysato nimanka kale ayagu ka soo horjeeda ee hadda u hadhay magaaladii iyo waddankii jooga ay kuu warramaan ama dhegaysa taageerayaashooda ay kugu akriyan xadii alel nimanka waa la dulmiyey dawla dhisan iyo imaar oo buuq la geliyo oo khalkhal lagu furay hawlihii barrihiilaalaa meeshan ka socday raggaa laska iska dhiciyo marka waa asbaab iyo masaacim mutaarjaxa isceshanaysa wey aniga waan dabagalay way i caddaan weyday nin walba wuxuu i ninkii eh, ajiib i kolba ninkii muxuu kuu sheegaba qaansiii leebka muu dhibta baa ku qaban buu ninkii ugaadhsanayay show intuu ugaadhsoo wax soo waaya oo biciidku ka fakadaa oo goodul ka fakada nin fadhiya uu iska sheekeynaya moogta war marka aroorti baa laka lahaa ritiga koorta waa laga yaaraa sidaan la sameeyaa markaad meel ka aragta waa la isgaabiya madaxa lagu dhuftaa waxbuu akriya marka wuxuu ihi ajiib kolba ninkii kuu sheekeeyaba qaansiii leebka saga mau dhiibtaa bal orod soo dil ma tirada ku qaban bu markaan baasha anu arko waa ka gaabsaday ayib waxaa idhi hawshaasi ani ima caddo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca wاlbasra wاlfu'aada kulu ulaa'i kana canhu mas-uula hadday kuu caddaatay inay reer haaskambooni laga gardaran yahay laabudda min muqaatalat wa mujaahadat shabaab soo saa maaha waxaan leenahay fa aslixuu baynahum shabaab jooga aan leenahay kismaayo ka baxa nin kasta meeshiisa ku laabto xuquuqdii absoonyo hartina meeshaas oo dhiga islaax iyo wanaagga bay diideen waa hadalkii hal mar baynu ku duulayna hog baynu ku siinayna xataa tafiya ilaa amri illaah hadday kuu caddaato in muxuu ahaaye reerskan boona gardaran yihiin shabaabkuna laga gardaran yahayna maxaan samaynaynaa hade alislaax baynahuma bilcadl way socon weyday absami hartay bayna wax ka qabanayna iyagaan hug ku siinayna ayib wa hadday daa'ifa kuu cadato inay muxiqo tahay midna mubtilo tahay midda mubtiladaanu qabanaynaa joogaan leenahay dhibkana joojiya islaax baan ku daynay iyo wadahadal iyo muxuu ahaaye tolnimo waa diideen bir baynu oola tegaynaa waxaa kuu caddaatay labaduba inay daalimatan yihiin laba daalim weeye oo ku hardamahaya guri aysan lahayn laba tuug baa iskugu kaa yimid muxuu anu daaqadan fursanaya midna albaabkan la kacaaya cartaabay cartaab iska hortaagan yihi gurigaada la isku haystaa waa laba ayaga isdilhaya mid kastaba dhufays buu qotaxbad isku lisahaya waa taa'ifataani mutaqatilatan kilaahumaa daalimatan marka maxaad samayd horta kale joogaad leed labadiinaba way diideen isku jabinaysa labaduba labaduba wada tooganaysa haddaad labaduba isu keeni weydo ood heshiisiin weydo ood xallin weydo hawshooda waa in labaduba la jabiyo madax laga garacawo idan qolyahadaa laga gardaran yahay ma gara ma sheegaysa wadaadkii fandu iskala taagan yahay war waa yahay waad fiican tahay kuwee gardaran u caddee ummadda u sheeg waxaa tiraa yar yarka ummadda ha laga qabta dhee qadiyadda ayaa ku khaldan ummadda u caddee warkaada hanoo caddaabo ama waxaad tidhaahdaa hee reer ras kamboni bimacnaa absame iyo harti baa gardana ummadda halaga qabtay dhowasha hala taageero labadan wadaad ee halgamahaya waxba hadda qabaa'il ku fasirayaan la qabsanin labadan kooxood ee wadaadee dagaalamaya kii gardaran cadee waxaad tidhahdaa ree hebel baa gardaran iyo urur hebel baa gardaran ummadduna ha ku dhegaysato ha lagugu qanco kadibna burkaan urursanayna aysan ka ahayn labadu waa daalimataan dheh markaa tira alqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar macnaaha waxaa weeye reer hasgambownina waa daalimiin raggii ka dhintayna waa ahlu hee shabaabkuna waa daalimiin raggi ka dhintayna waa ahlu wey musطalaxaasay hawshuu noqonaysa laakiin markaad waraysato wadaaduhu fidnada ku haya sidaa ma aaminsano hoos markaad u waraysato waxay kuu caddaynayaan in koox labadaa kooxood mid ka mid gar daran tahay manaabirtana waxaa laga sheegaa inay tahay hawshu fidno bimacnaa kilaahuma daalimatan walaa nashuku ana alqaatila walmaqtuula fi nnaar marka la xogsado meelaha faga faqa iyo hoos iyo tolnimo lasu arkana waxay iska noqon reebel baa gar daran reebella waa aq xaq bay leeyihin ma naqaan marka waxaan ku yidhi madhab kala furan markaan leenahay kilaahumaa daalimataan masalaha ka sii bixi fiqu in la fahma jiddan wey masalaha ka bixi in axaadiisu lfitan laga dhigo caqaba fi ljihaad wa fi dacwa waa musiibo wey maqsadan lagu talagelin baa loo adeegsaday axaadiista markaan leenahay kooxdan kooxdan labadu waa waxaan hubsannay midkana inuu ku dagaalamaya bilaa ta'wiil kana aan hubsanay inuu ku dagaalamaya bilaa ta'wiil laba daalim laba tuug laba khaa'in laba shaydaan hardamhaya wey laakiin adoo aaminsan inaan kooxdana taawiil saa'iq ay ku dagaalamhayaan kuwana ay ta'wiil haystaan ma odhan kartid qitaalku waa qitaalu fitna mana odhan kartid alqatil maqtul finar ma odhan kartid markaad dhiraan dhirisood nuxurku noqdo inay laba daalim oo laba tuugoo laba khaa'in yihiin baa odhan labaduba kilaahumaa fi nnaar wa qatlaahumaa fi nnaar dagaalkuna waa fitna bimacnaa bimacna mustalax alfiqhi fitna caama iska jirta dagaal kastoo ahlulqibla dhex mara fitnaa kor laga yidhaahdaa oo bimacnaa waxaa weeye awoodda innagu aan isku baabi'in waxay ahayd in lagu jiheeyo oo lagu aadiyo hee gaalo cadowga ilaahay dhoobanee waaweyn oo meesha murtadiintii iyo tuugta iyo mushrikiinta dhooban bay ahayd inaan awoodda malatiri oo dhanba ku bixin oon iskugu tagno adiga idilahaya iyo aniga ku dilay intaanu israacno inaan nimanka wada bursanaynay ahayd ma noqone innagii baa isku jeedsannay anna waa lagu kaa imtixaana adna mumtaxan baatay mubtala awood iyo dhaqaale iyo rag iyo kawaadir culculus baa iskaga keen baxday dagaalka kor marka laga fiir ahlulqibla dhexmaraayo fidno weeye ayib fitan baa la iska wixii dagaal ee muslimiin iyo dhexmara gaalana malaaxin baa loo yaqaanaa mustalaxa guud ee mxuu aha taariikhiga ah wixii gaale muslimiin dhexmara almalaaxim baa sharcigu ka cabiraa marar badan wixii muslimiin isku jabay ama isbaabi'iyey bikadi nadari can ilmuxiqi waalmubtil waxaan leenahay kor bay fidno ka tahay fidnada noocaasa la garay marka hoos loo soo dego waaqaca mucayan laga hadlahayo markaad fidno leedahay haddaad ujeeda musalaxii guudna hadda umadda waa wareerinin haddaad mustalaxii khaaska ahaa ee axkaamtu ka dhismaysay aad ujeedana waa inaad hubsato in labadan kooxood labada daalimataan ay yihiin fidno marka la idlaaqahayana waa mustalaxan dambe wey ee alqaatil walmaqtuul fi naar uu daba taagan yahay kana laazimahayo markaa dambean le labadu waa mar hadday mid muxoqata garana midna daalimata inay kuu caddaan weydn garanay masalada saddexaad waxaa kuu caddatay labadu inay aalimin yihiin labaduba ay ay muta'awilin yihiin bita'wiilin saa'iq cindahaa ma bannaano inaad tiraahdo alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar mana bannaano inaad dagaalka tiraahdo waa dagaalo fitna ood u jeedo ninka ku dhinta waa ahlu naar ama waa nin xun lianna lahum ta'wiilan saa'iqa waynu gaari doonaa sheekhulislaam ibnu taymiya oo faahfaahin doonaa masaa'il kala saari doona masalada ayada dad baa ku wareeray masalada marka masaail waan qaabka loo kala saaro markaan la dagaalay qutaacu turuqa iyo muryaanta iyo tuugta aan gaaloobin ee iska fasaqada ah ummaddana buubsada ee shilimaha ka dhaca dagaalka maxaan leenahay kor marka laga fiiriyo kor marka laga yeedo dagaalo fitna wey qitaalu fit liannahu ahlulqiblaha dagaalamahaya wey raga kaa dhammaan inuu gaal kaa dilay ahayd kuwan hadlaynay tuugtee muxuua ah muryaanta intay hagaagaan inay qoriga kula qaadaan galaa kuwa laayaan bay ahayd laakiin waa lagugu imtixaanay maca ana alqitaala jihaadun sharciy kor waxaynu ka dhanaynaa fitna laakiin waa maxay waa qitaal sharci waa jihaad fii sabiili illahi w cinda jumhuuri saxaaba ninkaa waa shahiid laa yugasal walaa yusalla calayh wayudfan fii malaabisih ka shahiid ninkay saa ku dilaan mooryaantu ay dilaan yani masaa'ilka waa in hoos loo dego way baashan ummadda in lagu wareeriya ma ah ayib wixii waa waa fitno nin odhan karoo ku dhiiran kara labada kooxoodba waa laba daalimataan reer heskamboonina waa dalamo shabaabkuna waa dalamo laba tuugoo dagaalama weeye nin ka dhinta kuwani waa naar ma jiraan kuma dhiiran karaan odhan maayo wadaadeen laakiin waa lagu dabaal joogtayn dabaal joogtayn ma taqaana ninkaan dabaasha aqoonin ee miskiinka ah baad webiga oga dhigay inuu inaa dhulku taagan tahay xariif baad u dabaasha ku tahay meel moola intaad tagto baad dabaa joogtaynaysa qaarkaad muuji waa le waan taaganahay soo gal biyaha soo gal soo soco meeshuna cagla weeye reewebiga iyo qolyahaasa yaqaana ila tahay badaa dadka jooge markaa soo xambaari deed soo socday la tegaysaa biyaha la tegahay ilaa adu waxaa taagan tahay meel mool ah cagahaada iyo gacmaha dhaqaajin baad ku taagan tahay lugahood goraaryanaysa iyo gacmahood saalaad ku taagan tahay markuu xukuumooday ninkaan hawsha la socon aad taagan tahay intii loo dabaal joogteeyey ayuu biyaha la tegahay ninkaan isagaa dabaal joogtaynini oo ummadda moolkaysan ku laynini warka ha caddeeyeen ha yidhaahdeen muxuu ahaaye ree kooxdaasa gar daran oo daalima tanna waa muxiqaha loo nusreeyo ama labadu waa laba tuug laba daalim weeye oo shubahaadka iyo masaacimta iyo ta'wiilaadka iyo asbaabta koox kasta sheegayso xaggana ay sheegaan inay ku gar leedahay haka jawaabo ha naqdiyo inay baatil tahay ha sheego kadibna ay dulmi isku laynhayaan laba daalimna ay yihiin lakin ummadda in xagga loo diro ama sideedoo kale hala cabsado ha lagu dhici waayo waa layaha maxaa hawshaani ima caddo markay caddaato waan caddaysanhaya ayib anigu wax udhexeeya garan maayo wareeg caddays baan u aqaana inta waxaa udhexeeya ayib midda wuxuu kuleeyahy bishar waa inaad sheegto xukumka sharcigee muxuu ahaayey kismaayo hawsheeda ka hada waa inaad caddayso waan ka gaabsanaya socon mayso war iyo waxaa weye masale sharciga ah wey adilada qaybo ka mid a ah markay kuu cadaawada xukumkeedu waa maxay in laga gaabsado mustalaxa loo yaqaano almujmal loo yaqaan haddii la helo mubayin iyo mufasir la garay haddiise la waayo xukmuhu ma huwa atawaquf xataa yarida atabyiin hadday masalada kuu caddo inaad ka istaagto istikhaaraysato waa waa diin wey rijaasha ruwaadda xukumkooda bay culammada qaarkood in badan dhih hebel ima cadaanin mima astakhiru laha fiihi weeye shaafic baad ku arki axmed baad ku arki ibn maciin baad ku arki jamiic almujarixiina walmucadiliin baa ku jira bal almasaa'il alfaqiya a'imat lkibaar masaladan weli ima cadaanin waxaa weeyaan in saa hadday noqoto qultu bihi shaafici wuxuu ku xidhi masaa'ilka qaarkood inuu xadiidku asaxo khabar baa ku soo arooray aan ina caddayn xukunkiisu in saxa alkhabaru fii luxuumi libili qultu bihi geela hilibkiisa in la cuna in laga weysanayo haddii axaadiistu ku asaxaan bui shaafici waan qabaa madhabkayga weeye wuxuu ihi bayhaqi qad saxa fii xadiiaani yaa imaamana bui xadiiu lbara ibnu caazibin wa jaabir ibnu samra ku asaxay bui fa madhab shaafici buu taagan kitaabta almacrifa buu saa ku yidhahdaa masaa'il waaweyn bay culimmadu ku xidheen tawaquf iyo inuu wax u caddaado war qasab maaha ninkayga wax u caddaatayna ummadda ha u saafsaafa ha u caddeeyo bannaanka ha u dhawiisan wareerinin yuun yuusan u dabaal joogtaynini ninkay u caddaan weydana ha gaabsado saasa aniga ila tahay kolley wاlcilmu cind allah <clears throat> hada waa wixii aan arko weeye birna kuma goynin wma tarakahu min sabyi nisaءi اlmuslimiin wa sibyaanihim wa haؤulaa'i buu sheekhu amara الnabiyu bqitaal waxaan uga jeedaa masaakitan khawaarij qitaalkii ahaa alqitaal daa'ir bayn اlmuslimiin ee qitaalu fitna kor ka ahaa ama qitaal bita'wiil la odhan jiray ta'wiil saa'iqa iyo waxaa iskaga khaldamay qitaalu اlmurtadiina wاlkaafiriin wax bay kala garan waayeen ayb murtadka xataa haddii la dilo caruurtiisa iyo haweenkiisa ku xugum isaga maaha sida raajixa waa la eegi caruurtu hadday yaryar yihiin ay ku dhasheen waagu islaamka ay dhasheen waxaan leenahay muslimiin wey oo islaamta weli islaamka kusoo hadhay baaqi ku tahay daarta islaamka iyo dadka qabtay bay raacayaan oo ku xugum noqon hayaan ayib hadday hawsha ku raaceenna waxaan leenahay oo qaangaadh yihiin haweenaydii iyo wiilashii u dhalayba hadday ku raaceen riddadiina murtadiin wey hadday sibyaan iyo atfaal yihiinna fuqada waa isku khilaafeen qole waxay dhaheen aabbahood bay ku xugum yihiin hum min aabaa'ihim waxaa la eegay waxay ku dhasheen ma fii caqdi lislaam bay ku dhasheen mise bacda riddati bay dhasheen tafsiil bay gelayaan masaailku maaha masail isku baab ah ayib wa haaulaai buu nabigu eh, eh, sheekhu amara nabiyu nabigu wuxuu faray khawaarijta biqitaalihim lianna macahum waxay wataan buuri diinan faasidan diin eh, fuunda ah waa diin fuunda ah wey faasidan waa diin fundoon soconayna wey asbaay dheed wey laa yasduxu bihi muxuu ahaay ku hagaagi mahaye diinkooda dunyan addunya wala aakhira diintay wataan aakhirana ku hagaagi mayso adduunna ku dhismi mahayo weligeed maamulay dhiseen iyo meelay ka taliyeen lama arag inay qawlaysato noqdaan ummadda baabi'iyo oo intay qawiy iyo buuray intay galaan dadka baaba'asha waa la arki jiray ayib gobollo loo geli waayo waagi reer bani cabaas iyo bani umaya waa jireen laakiin wax nidaamo ka jiray iyo wax amni ah nimay dilaan iyo nimay dhacaan bimacnaa u dhacaan inuu gaal yaha hade waa naga soo marray saxaabigii xumayd ibnu hilaal wiil aabihii ba isagoo safaro hawaasin ka yimid wuxuu soo maray amin casar gaaban ah iyo wuxuu hi talo xaggee kugu dhow meelaad ku tukata jamaaco salaadeed wuu lugeeyey wuu u socday markuu galay buu aadaan maqlay aadaankii markuu maqlay buu ku leexday show khawaarij meel ku aadaamanaysa wuxuu u galayba khawaarij meel ku fadhida soo dhowo baa layidhi maxaad ahayd wuxuu ihi waxaan ahay hebel hebel saxaabi baan ahay min asxaabi rasuulillahi wixii aad nabiga ka maqashay wax nooga sheeg baa la yidhi axaadii xadiid oo xadiiseen bay ka warsadeen kadib waxay yidhahdeen soo dhowow gaal baatay la socneen tabaru dowladda reer bani umaya ayib nidaamka mucaawiyan ujeeda nidaamka xilliga mucaawiya cafwan ahayd nidaamka mucaawiya wixiisa inaad ka tabarudo wuxuu yihi dadku muslimiin wey waad soo alastum ikhwaanii way horta hujuumeen nin juka siiya mid seef ku muda markay arkeenba urwaas iday bui so walaalahay maydan ahayn hadda maydan ahayn bal anta waxay dhahan akhu shayaaطiin baa tahay akhu shayطaan baa tahay wa ikhwaanuka ikhwaanu shayaaiin annagu ahlu tawxiid baan nahay maxaad ahayd laba xadiid kadib intuu sheegayba wuxuu yihi raalli ahaada waxaan idiin sheegayaaba nabi maxamed banaanoo gaala u imid buuhi tawxiid baan ku dhawaaqay iyo shahaada birrisaalan la imid wuuna igaga qan intaasu igaga raalli noqday intuu nabiga igu daayay maad igu daysaan buui fara iga qaadaan anoo gaal weyn oo geesada dheer leh baan subanaha u imid oo la iqabtay kadibna nataqtu bishahaadatayn fa cusima dami alaa tarduuna minii bimaa radya bihi muxamadu sal l slam ba ku uhi ma dembi kale igu haysaan maya ma nin baa idinka dileen maya maxaan dhacay maya ma xad baan galay lama hayo war inta nabiga ee qanca igaga hadha abadan way dileen maqribka isagoon tukanin bay dileen niman noocaasa ah wey marka nimankaas adduunyana istaajin mahayaan diinna warkeed ba jooji ayb <clears throat> leannu cadowgooda oo dhanba waxaa weeyaan waa muslimiin cadow kale ma laha kuwa hadda nairobi jooga kuwa hadda nairobi jooga ee ninka qardho fadhiya la shaqeeya kuna xidhan waxaa weeyaan gaalada nairobi joogta iyo sawaaxiliga iyo tuugta iyo murtidiin saaxiibbay leeyihiin waana walaalaho danka ma laha dadka waxay ugu necab yihiin idinka wahaabiyada ah suufiyada mushrikiinta soomaaliyeed idinkay idinka necab yihiin idinkay idinka necab yihiin maxaa yeelay idinku tawxiidka ku haysataan intay sheegahayeen baad sheegaysaan dadkana waad nabagelinaysaan kii alla uu yidhi qoorta halla qabta mooye marka mashruucoodii iyo waxay tawxiid ku sheegahayeene eh, iyagu ay taxriifinhayeen baad si fiican u sharxaysaan calaa usuuli ahli sunna waljamaaca dadka muslimiintana waad ka dadaalaysaan dadkao dhanna waa idin islaan adduunka waxa jooga allahuma inaad xugun cad ku ogaateen mooye walaslu cindakum muslimiinta adduunku nool waa alislaamu wasalaax ilaa man daharat calayhi mxuu amaaraat الnifaaqi wاlkufri washirki ay ka muuqatay bixujajin sharciya xukumka istitnaha ah ayagu cagsiga wato alaslu fi الnaasi اlyowm waa maxay alkufr wاridda ilaa man tabayana islaamahu wa tawxiidah koox kale leeyihin leedame atabayun watawaquf dadku laba wey nimaan ka ognahay gaalnimo cad murtad ama kaafir asli ah nimaan tawxiid cad ka ognahay walaalkeen weeye iyo nin mastuurulxaal ah oo hadda nagu cusuboon lala soconin almastuurulxaal xukmu altawaquf watabayun ilaa aad ku caddaanaysa gaalnimo ama aad ku caddaan islaamnimo iyo tawxiid waxaa weeyaan dhexda lagugu xajin islaamna ma tiid gaalna ma tiid altawaquf watabayun jamaacadaas waxaa ka tirsanaan jiray waagi hore sheekhiga abulxasan mustafa ismaaciil sulaymaan almarimi xafidahu llahu tacala waracah laakiin qabla hamsatin wa alaaiina caaman buu ka toobadkeen iskaga tegay mashruucoodii ninka hadda ugu yaqaano waayey in la sharxa hawlahooda ilana wuu soo maray toban sana ula shaqaynhayay oo weliba yaman wuxuu ku yimid asagoo baxsado oo dawladda inay disho doonayso ayib wuu yimid sheekh bnibaas buu u tegey sheekhi baa soo dhaweeyey waa la waaniyey sheekha kafaalo u qoray meeshuu hadda degan yahay shekh bnibaas baa dajiyo yidhi daaci ka noqo halkaa fadhiiso waadi bani cubayda baa la yahdaa maarib meel ku dhaweey waa maarib laftarkeeda ka tirsanta <clears throat> idan waxaa wey nimankana waa jiraan ayaga intaasoo nooca qayb waxay leeyihiin aaminsan ummadda ha lagu dhex jiro yaan laga dhex bixin yaan lala dagaalamin yaan la durin ha laga dhex wado ha la sulxiyo shubahaadka lagu wado iyo koox iyagu yidha aan warkeenno aynu warka caddayno dadkan gaalo wey waa murtadiin islaam ama asixin ayib warkeenu bannaanka wanadcu nnaasa ilaa madhabina wanaruddu calaa mukhaalifiina bay taagan yihiin joojiya hawshaas tartiib ha la sulxiya hawsh yaan la hadlin halala tukado adoo keligaa goosanay iskaba furororso keliga baad tukanaysaa laakiin tarkac idaa rakacu wa tasjud idaa sajaduu adoo gooni telefonkooda u socdo ayib hilibka haddii lagu kano gawraca qaado gaalo kala siisiy ha cun adugu wa nafki inoo kariy waa la karin dad kale la siiyo maca salaama ila yagaa isku baabe gaal wuxuu garaa gaal ba la siyaa bay kuleeyihi koox noocaasna way jiraan mid hadda imaaraadka jooga iyo mid qatar ku nool oo soomaaliyeed oo qoyskan daarood ka dhashay baa ayaguna aminka sidaa aaminsan ayagaaba waxan dhan ba keenay mogta fitna soomaaliya ka timi boqol kiiba sideetan daarood baa keenay aminkana ayagaa wada u badan reer dhib badan way reerku ayib almuhim kuwaasi khayr ma soo wadaan waxaan u jeedaa khawaarij baan daarood ma waxaan ka hadlaya hadda khawaarij khayr ma soo wado marka ummadda waa in laga qabta nimankaas waa dhoodan yihiin duwal bay hadda caalamku leeyihin inkastay ayagu waaga kuwaas inxiraafeen oo madhabkii ka baxeen hawlo kala galeen eh, mxu raafiday iyo shiica iyo muxuu ahaayey muctazila u galeen qolyahan ibaadiyiinta ah ee hadda jooga cumaan dowladda loo yaqaan mxuu aha ii sheeg cumaan ee taqaanaan khaliij ka tirsan asalkeedii niman ibaadiyiina asaasay dowla khaarijiyay ahayd laakiin asagu usuul badan buu ku khilaafay ninkan ibaadiga ah khawaarijtii asalka ahayd oo u dhawaaday ahlu sunnaha u dhawaaday inkastoo soo noqonin marka inta yaree wax ku yabyabtay ee wax u suuragalay waxaa weeye inuu ka tanaasulay almabaadi alhadaama ee waaweynee khawaarij lahaayeen tay oo baashir reer magaaleeyey markay xoogo yar magaaleeyaan ay barxaan ay xoogu dakraan hawshaa kulol ay xoogu biyo ku dakraan ba wax yar soconhaya laakiin madhabkii khawaarijee saafiga ahaa ninka la soo istaaga laa taqumu lahu dunya walaa diin ayb wkaiira maa yshtabihu sheiku hadda inagu ina gelhaya khawarij ka soo takada waa inagu ina taabanhaya wakaiira maa yashtabihu اlwaracu اlfaasidu biاljubni wاlbkl wuxuu sheekhu waxaa badan maa yashtabi intuu ku darmado u ekaado alwaracu اlfaasid warac beenaad xalaal beenaad iyo biljubni <clears throat> fulayniyado ku darsamaya fulaynimadii iyo waxaa isku ekaan iyo warac beenaadkii may waan xaala miranhay anuu meeshan war waad hubtaa inuu ninkan khaanyahay umadda ka qabo may diinkaygan ilaashan hayaa war diin ma ilaashanaysa fulaynimaa ku haysa kaadidaa ku dhaafaysa musqushaa ka soo bixi laadahay ayib qacacda iyo dhaba in lagu dul taagan aad moodaysa ninku soo fil aduu ku maagan yahay ayib <clears throat> iyo wlbkl faina kilaahumaa aljub iyo mxuu ahay wlbkl fiihi kilaahumaa ama waraca faasidka iyo jumliga fiihi waxaa ku jira tarkun ayb ama faina kilayhima dhaho markaas inada camal si adag ku tallahay faina kilaahumaa fiihi tarkun baa ku jira waraca faasidka ah inqibaad baa ku jira iyo intiwaa in wixii laga urursado oodan ku taabanin oo far qaadin maa sidee may annagu waxaa weeyaan waan iska ilaalinayna dadkaas wa nimankan maraxaan ee soo kaxaysa axmaarada s n f ee wadaadihii ahlu tawxiidka diinta aad barteen eed habayseen eed meesha geyseen baabi'inhaya ee gabdhihii xijaabnaa iyo wiilasheeda mulayga ahaa ee diinta bartee saxaanka xifdin ay baabi baabi'inhay kala mad kala gaadhaan ood u nusraysaan muxuu ahay wadaadow may waxaa le fidno wey fidno annagu hawshaa geli mayno raaya saafiya bayda markaan hello oo dad muslimiin oo saafiya iyo gaala iyo salaan baanu ka shaqaynaynaa oo nimanku axmaaray iyo cadow ilaahiy saliibiyiin bay wataan ayib maya maya markii afkooda soo gaadha hadda kor waan idin sheegay baanu hug ku siinaynaa ayib oy maraxaan iska hadhaan oo markaa raxaweyn ay soo kaxaystaan oo markaas raxaweyn soo kaxaysa ila bardaalay soo mari iyo mxuu ahay baydhabay soo mari ama qabaa'il kale meesha deganaa soo mari raxaweyn basa ma ahe eh. goorma axmaar keligii soco weligii baa na qabsada anagu fi taarikhna ma dhicin ba axmaar keligii nala dagaalamay taarikhda dheeraan u leenahay la dagaalanka asaliibiya fi sharqi afriqiya weligeen ma dhicin gaal keligii nala dagaalamay laa cahdigii bortuqiiska walaa cahdigii shee axmed guray maxamed ibraahim alashwal walaa cahdigii sayid maxamed cabdalla sayid almujahid alkabiir ilaa yowmina hada weligeed fi taarikh ma dhicin gaalkaynan la dagaalamay war aggeed ku aragtay ma wararsantihi wax jiraa ma aha waana waktiba la soconaya waaqac midna aan garanayn markaasuu markay timaado eh, afgooyaan hog siinayna waata afgooyi soo gaadha me xamar bay timid dayb oo masaajid bay ku xaartay oo kitaabkii bay saxrada iskaga tirtay oo gabdhihi bay kufsatay dayib marka maxaad ku jawaabtay xaggeed u carartay hadda ka horra waa idiin sheegay meeshu u carar waad garanaysaan bay la tahay fayashtabihu <clears throat> tarku اlfasaadi likhashyaة اllahi bitarki ma yu'maru bihi min aljihaadi wالnafaqa ya hadda meeshuu jooga maalawid baan sheeg waa naga maray <clears throat> fayashtabi waxaa isu ekaanba ama isku darmi oo isku gadman tarku lfasaad fasaadkoo laga tago wax xun oo laga tago dulmigoo laga tago dilka iyo dhac oo laga tago idab darada iyo zinadoo laga tago tuugannimada iyo mxuu aha boobkoo layska daaya biliqada likhashyat illaahi ilaahay cabsidan ooga tagto waxay ku darman bitarki maa yu'maru bihi min aljihaadi waannafaqa jihaadka alla waajib yeelay inaad ka tagto yaa waxaad ka dhigi inaad fidna ka cararayso tarku اlfasaad likhashyat اllaah baad ku shabihi ama u ekaanba tarku اljihaad lkhashyat lah jihaad baad waxay uga tagaysaa likhashyat اllah kaanaka eh, tatruku اlfasaada likhashyat اllah sheekhu waxaad moodaa inuu annagana taabanhayo war jihaadku waa khayr iyo tawxiid iyo diin iyo imaan wey waa islaamka meeshu ku dhisnaa wey dirwatu sanaam alislaam weeye marka isaga waxbaa uga tegaysaa khawfa min alfasaad daye iyo wanafaq uraba bixi baa lagu dhihi maya maya shilinku meesha ku bixi maayo fidno weeye ma caddo waxa lagu dagaalamaayo shilinkan waa inaan meelaan hubsado war bakhaylnimaa ku haysa jihaadku jihaad saafi ahoo xalaal xalaal dhashay a weeye bakhaylnimaa ku haysa tiibaad shaar u gelin shaar ah alwarac atawaruc in la fiirsado tawaquf tabayun wax hubsasho ayb wixii waa in la susuubiya ma og tahay waa in la naashnaasho oo wixii rinji kale la mariyo guri sakaraadoo dildilacay haddii xoogo intii nuurad lagugu dhufto laxalxaalo sooga lagwe lagu furo maalmo kadib uu dildilaacahay riinji ismarin badan baa taallo wa baatil baa riinji lagu marin lagugu dhufanaya markaas waa ku dhalaalahaya bulkaati iyo muxuu ahaaye macdan baa biyo dahab lagu marin iyo biyo muxuu ahay fidlo dahab dahabaan baad u gadan maalmo kadib u iska cadaan dildilaacahay eberkiiba hoolmahayaaba islaanta suuqay kula orda waad isirteen lacagteeda keena meeqa lasir hayahat riinjisumarintaa marka way badan tahay jubnan fulaynimu u diiday inuu jahaado ama wax bixiyo iyo wa buklan buklanta nafaqada u celi jubnan jahaadka u celi saas wey waxaad jahaadka u diiday waa fulaynimo waxaad xoolaha u bixin ladahay waa bakaylnime kaama ahayna wuxuu caddayn nabahan soo maran ba weli soomaaliyadu mabda diinad ku dagaalama maana aragba sheekh bacda ina cabdilla xasan halgan fiican oo xoog badanoo gaala laskaga dhacyo tuug iyo murtadiin iyo laskaga shaqeeyo oy soomaali ku midowdo maanan aragba qabla hadi ayaam sheekh intay wahaabiya timid maanu aragnayba wiilkii isaaq ama gudabiirsi iyo muxuu ahay kii hawiye iyo kii daarood iyo kii raxan iyo kii barawaaniga ahaa iyo kii muxuu ahay shaanshida ahaa iyo mid filibino indha yaryar iyo mid maraykana iyo mid hindi ah iyo mid bakistaana iyo mid ruwandiis oo madow iyo mid yugandhiis iyo mid sawaxay oo kenyaati ah oo saf ka wada dagaalama walaalo oo cadkaa hilibkaa kala goosan